بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وما من التوكيد لفظي يجي مكررا كقول كذر جذرجي ولا تعد لفظ ضمير متصل إلا مع اللفظ الذي به وصل كذا الحروف غير ما تحصل به جواب كالنعم وكبلا ومضمر الرفع الذي قد انفصل akid bihi kula damiirin itasal alcadfu ima duu bayaanin aw nasaq waalgaradu lana bayaanu maa sabaq fadulbayaani taabicun shibhu sifa xaqiiqatu lqasdi bihi munkashifa faawliyanhu min wifaaqi lwali min wifaaqi alawali nactu weli faqad yakuunaani munakarayni kamaa yakuunaani mucarafayni wasaalixan libadaliyatin yuraa fii gayri naxwi yaa hulaamu yacmuraa wanaxwi bishrin taabici lbakriyi walaysa an yubdala bilmardiyi wamaa shay huwa asaguba lafdiyun lafdi ah min atawkiidi tawkiid xaal uu ka mid yahay yeji-u wuu imaanay mukararan xaal uu yahay mid la soo celceliyey ka qowlika udruji udruji aa tire weeye waxaan ku soo jirnay tawaabicda wakhaasatan baabu tawkiid waxaan u qaybinnay tawkiidka laba qayb lafdi iyo macnawi tawkiidkii macnawiga ahaa ayuu ka soo baxay oo alfaadda macluumada ahi ku imaanaya tawkiidkii lafdiga ahaa ayuu halkani ku sheegayaa musanifka tawkiidka lafdiga ah lafdigii hore laftiisoo la soo celiyaa la yidhaahdaa lafdigaasi ismi ha noqdo ficli ha noqdo xaraf ha noqdo jumlo ha noqdo mufrad ha noqdo farqi male lafdigii hore laftiisoo la soo celiyo ayaa waxaa la yidhaahdaa tawkiid lafdi ah lafdiga hore laftiisa haddii la soo celiyaa waa tawkiid lafdiga waxaa la mid ah lafdiga hore muraadifkiisa haddii aad soo celiso lafdi la macno isku daato ku dhacayaan laakiin lafdiga ay ku kala bedelan yihiin haddii aad soo celisaana tawkiid lafdi buu noqonayaa asna waa wuxuuna miaaliyey musanifka jumla towkiid lafdi a ah lagu sameeyey udrujii udrujii udrujii islaan yahay daadihii udrujii daadihi waa jumlo ficliyo faacil ka kooban wamaa shayga maada mawsuulo weeye lafdiyunna khabar mubtadihii ka xadfan yahayoo huwaa huwadaa xadfan sadru silihii weeyaan jumladana ismiga mawsuul siladiisii wey min atawkiidina lafdiyun damiirka ku asturan ayuu ka yahay yeji-una khabarkii mubtadaha weeye wamaa shayga huwa asaguba lafdiyun lafdi ah min atawkiidi tawkiid xaal uu ka mid yahay yeji-u uu imaani mukararan xaal uu yahay mid la soo celceliyey ka qowlika udrujii daadihi udrujii daadihi aad tiri wey walaa tucid lafdu damiirin mutasil ilaa maca alafdi aladii bihi wusil kada alxuruufu gayra maa taxasala bihi jawaabun ka nacam wa ka walaa tucid ha soo celinin lafda damiirin damiir lafdigii ha soo celinin damiirka oo mutasilin caamil ku daba dhegan ilaa maca alafdi lafdi micii xaal uu yahay mooye alladii lafdiga oo wusila damiir lala xidhiiriyey bihi lafdiga kadaakaa ayuu la mid yahay alxuruufu xuruuf xuruufta oo hayru maa shay heyrkii a taxasala uu ku xasilay bihi maaga jawaabun uu ku xasilay ka nacam wa ka balaa weeye ee tawkiidka lafdiga ah waa lafdigii hore laftiisoo la soo celiyo haddaba waxaa jira lafdi keligii aan la soo celin karin lafdiga keligii aan la soo celin karin waa damaa'irta mutasilka ah iyo xuruuf damiir mutasila inaad tawkiidisaa haddii aad doonto damiirka horee mu'akadka ee la tawkiidinayo wixii uu ku daba dheganaa waa inaad la soo celiso miaal darabtu ta'daasaa rabtaa inaad tawkiidiso oo tawkiid lafdi aad ku samayso darabtu tu inaad tidhahdaa wax bannaan maaha maxaad samaynaya darabadii soo celi darabtu darabtu waayahay marartu bika kaafkaasaa rabtaa inaad tawkiidiso marartu bika ka inaad tiraa ma bannaano kaafka mu-akadka ah ba'dii ku daba dheganeed la soo celi marartu bika bika dhe innaka qaa'imun yaad kaafta rabtaa inaad tawkiidiso inna ka ka ma bannaano innaka innadii soo celi innaka innaka waa yahay oo haddii aad tawkiidini damiir muttasilah tawkiid lafdi inaad ku tawkiidini shayguu ku daba deganaa inaad la soo celisaa waajiba taa waa mid waxaa la mid ah xaraf haddii aad tawkiidini xaraf ayaa waxaad rabtaa xaraf kaloo lamida ah inaad ku tawkiidiso xarafkaa wixii raacayee daba socday waa inaad la soo celisaa xarafka ilaa waxbaa ka dambeeya wixii ka dambe caamil iyo hayru caamil midku doonaan noqdo xarafka wixii ka dambeeya waa miaal ina zaydan yaad rabtaa innada inaad tawkiidiso inna ina zaydan inaad tidhahdaa ma banaano innada ismigeedii lasoo soo celiy ina zaydan ina zaydan waa yahay xarafka xarfuljawaab haddii uu yahay oo xaraf su'aal looga jawaabaa haddii uu yahay keligiisaa la tawkiid la celin karaya waa laa oo kale laa laa abuuxu bixubi basnata inahaa akhadat calaya mawaahiqan wacuhuudan laa laa laba laa ayaa la isku tawkiidiye waayo waa xaraf wax lagu jawaabo aqaama zaydun laa baad ku jawaabi karta nacam oo kale weeye zaydun jaaa lagu yidhaha nacam nacam dheh balaa oo kale balaa iyo nacam iyo jayri iyo ajal saddexba waa isku macna oo bimacnaa iyo iyo weliba e ku afartaba waa isku macna oo bimacnaa nacam wey ee waad soo celin kartaa xarafka xarfuljawaab haddii uu yahay isagoo waxba aadan raacinin xarfuljawaab hadduusan ahayna waxaa laazima xarafkaa wixii ka dambeeyey inaad la soo celiso intaa ayuu ujeedaa sideedana tawkiidka lafdiga ah saddex lama dhaafiyo carab ayaana sidaa laga soo naqliyey ee masmuuc ay ku yihin saddex wixii ka badan tawkiid ma noqon karayo miaal jaaa zaydun zaydkaasaa rabtaa inaad tawkiidiso zaydka laba jeer soo celi ama saddex jeer jaaa zaydun zaydun ama jaaa zaydun zaydun zaydun ka badan tawkiid ma aqbalayo mana suuroobayo walaa tucid ha soo celinin lafda damiirin damiir lafdigii ha soo celinin damiirka oo mutasilin caamilkiisa ku daba dhegan ilaa maca lafdi lafdi micii xaal uu yahay damiirka mooye aladii lafdigii wusila damiir lala xidhiiriyey bihi lafdiga kadaaka ayuu la mid yahay alxuruufu xuruuf hayra maa shay heyrkii xal ay xuruuftaasi tahay taxasala uu ku xasilay bihi maaga jawaabun jawaab uu ku xasilay ka nacam iyo wakabalaa weeye wa mudmara rafci aladii qad infasal akid bihi kula damiirin itasal waqsid uqasad mudmara rafci damiiru rafca uqasad aladii damiiru rafcihi qad infasala socmay akid ku adkee bihi damiiru rafcaha kula damiirin damiir kastoo itasala caamilkiisa ku dabadhegan halkanna wuxuu ka hadlayaa damiir kastoo mutasila damiiru rafca iyo damiiru nasbe iyo damiirujar midkuu doonaa ha noqdo waxaa bannaan damiiru rafca munfasila inaad ku tawkiidiso damiir kasta miaal qumtu ta'daasi waxaa kuu bannaan damiiru rafca munfasila inaad ku tawkiidiso oo qumtu ana darabtu ka kaafkaasaad rabtaa inaad tawkiidiso damiiru rafca munfasila inay ku tawkiidisaa kuwa bannaan darabtuka anta ati waayahay mara bii ya rabtaa inaad tawkiidiso mara bii ana inaad tidhaahdaa banaan oo waxaa isweydiina damiiru rafca haddii damiiru rafca munfasila aad ku tawkiidiso dee icraabka iska raacayaan arrinkooda waa sahlan yahay damiiru nasbe iyo damiiruljamc damiiru rafca haddii aad ku tawkiidiso maxay iska raacayaan icraabkay iska raacayaan oo markaan ku idhaahdo darabtuka anta antadaasi fii maxalli nasbin bay taalaa damiiru rafci ay ahayn jirtay waagii hore laakiin damiiru nasba ayay naa'ib ka tahay maanta fii maxalli nasbinna way taallaaye fii maxalli rafcin ma taallo waxaa la mid ah marra bi ana haddaan idhaahdo fii maxalli jarin bay taallaa warka wa mudmara rafci laba icraab ayaa ku banaan mudmaru inaad rafcisood mubtada ka dhigto akid bihi jumladaa dalabiyadan aad kaga khabarto ibnulambaari nin la yidhaahdo iyo raggiisaa diidan wa mudmara inaad tidhaahdo min baabi alishtiqaal aad ka dhigto oo akid ayaa ka mashquushay ismi daahir ayayna ku mashquushay maadaama ismi daahir ay ku mashquushay akid kale ma keeni kartid oo macnihii ayaa hayru muraad noqonaya ficli macno ahaan laga fahmaya ayaad u qadari oo zaydan darabtu ghulaamahudi oo kale oo ahantu qadari jirto oo kale weeye waa mudmara rafci waqsid u qasad mudmara rafci damiiru rafca u qasad oo raadi aladii damiiru rafcihi qad infasala socmay akid ku adkee bihi damiiru rafcaha kula damiirin damiir kasta oo mutasilin caamilkiisa ku daba itasala caamilkiisa ku daba dhega alcafu hada maxaluh alcafu cadaf imaa bayaanin bayaan mid u saaxiiba inuu yahay ow nasaqin ama nasaq mid u saaxiiba labadaa mid un wey walgaradu ujeeddada alaana hadda loo jeedaa bayaanu maa shay caddayntii weeye sabaqa horreeyey fadulbayaani bayaan mid u saaxiibe taabicun taabic weeye taabica oo shibhu sifati sifada shabbahay xaqiiqatu lqasdi ujeeddada xaqiiqadiisana munkashifatun way feedmi bihi bisababihi taabica sababkii ayay ku feedmi tawaabicdii ayaan ku jirnay shan bay ahaayeen nacti iyo towkiid ayaan ka soo baxnay cadaf labadiisii qeyb ayuu halka ka bilaabaya cadfulbayaan ayuu soo hormariya cadfunasakna wuu soo socdaa cadafka musanifka wuxuu yidhah laba u qaybsamaa bayaan iyo nasak haddeerna bayaan ayaan caddaynaynaa cadfulbayaan waayahay yahay cadfulbayaan maxaa la yidhahda waa taabic matbuuciisa caddaynayo isla markaana matbuuca waxa looga jeedo taabican daatadiisa ayay ku caddaani taabic weeye marka la yidhahdo tawaabicdoo idin la yaa soo wadageli taabica matbuuciisuu caddaynayaa marka la yidhaahdo waxaa baxayaa nactiga horta shibhu sifa marka la yidhaahdo nactigii waa baxaya waayo mushabbah iyo mushabahu bihi muqayir inay isu yihiin aan la yaqaana oo shay naftiisa laguma shabihi karo zaydun ka zaydin inaad tidhaahaa wax dhici kara maaha waa yahay iyo mushabahu bihi waa inay muqaayir isu yihiin laba arrimood ay kala yihiin haddaba sifaduu shabbahayaa mar hadduu yidhaahdo tawaabicdii kaleo dhan ayaa bixi awalan nactiga wuxuu ku baxayaa mushabahu bihi buu noqday mushabahu bihigana mushabaha heyr buu ka yahay tawaabicda kaleo dhanna waxay ku baxayaan taabic nacti shabahayaa ma jiro oo aan bayaan ahayn xaqiiqatulqasdi bihi munkashifna wejhu shabahi ayuu ku caddaynayaa ama wej mukhaalifuu caddaynayaa waa nactiga bayaanka nactiguu shabahaya wuxuu ka shabihi fii tawdiixi matbuucihi wa takhsiisi matbuucihi matbuuca haddii uu macrifo yahay taabica wuxuu caddaynayaa matbuuca matbuuca haddii uu nakiro yahayna taabica matbuucuu khasiisaya madxi iyo demi iyo waxyaabahaana wuu u arooraa cinda bacdi naxwiyiin naxwiyiinta qaar ka midaa sidaa wata qaarna waa diidan yihiin waayahay arrinkaa wuu ka shabahayaa waxaa kale uu ka shabihi matbuuciisa nactiga xaqiiqigu shabahayaayo matbuuciisa afar xaggoodu tobanka raacaya oo nactigii xaqiiqigaha ayuu kula mid yahay musanifkaaba soo wadaaye arrimaha wuu ka shabahaa wuxuu ku khilaafsan yahay nactiga matbuuciisuu caddaynaya wuxuuna ku caddayni macno matbuuca ku sugan ayuu sheegayaayuu caddayni nactiga mancuudkiisa wuxuu ku caddayni macno mancuudka ku sugan ayuu sheegaya sidaa ayuu ku caddaynay sidaa soo marrayba annactu taabicun mutimun maa sabaqa biwasmihi oo wasmi maa bihi ictalaq calaamad matbuuca uu leeyahay mancuudka ayuu caddaynaya ama mancuudka mid ku xirnaan calaamad uu leeyahuu caddaynaya bayaanka mubayankuu caddayni calaamad uu leeyahay sheegiddiina kuma caddaynayee daatadiisaa caddayni oo daatadiisa caddaynaya waxaa loo jeedaa bayaanka iyo mubayanka ayaa bayaanku u macrifi badan yahay ama mukhaadabka lala hadlayaa bayaanka fahmi og bayaanku aada u fahmi og yahay sidaa ayuu ku caddaynay miaal waxaan ku lehay ja'a zaydun akhuuka akhuuka waa bayaan zayd buuna caddaynayaa macno zayd ku dhex sugan oo uu sheegayana kuma cadaynayo ee wuxuu ku cadayni akhuuka daatada zayd lafteeday ku dhici macno zayd ku dhex soon kuma dhacaysa daatada zayd laftiisa ku dhici ee akhuuka iyo zayd ayaa ruuxa mukhaaabkae lala hadlaya wuxuu garasho og yahay akhuukada sidaa ayuu ku caddeeyey waa yahay xaqiiqat lqasdi bihi munkashifana sidaa ayuu ujeedaa qasadka iyo ujeeddada waxay ku caddaani taabican bayaanka ee laftiisa nactigu sidaa muusan ahayn xaqiiqada iyo ujeeddada nactiga waxay ku caddaanaysa matbuuca calaamad ku sugan ayuu caddaynayey sida ayuu ku caddaynayey waka alcafu cadafka imaa duu bayaanin bayaan mid u saaxiibe inuu yahay aw nasakin ama nask mid u saaxiiba walgaradu ujeeddada alaana hadda bayaanu maa shay caddayntii weeye sabaqa hormaray fadul bayaani bayaanka midka u saaxiibka ah taabicun taabic wey taabica oo shibhu sifati sifada shabahayo taabica oo xaqiiqatulqasdi ujeedada xaqiiqadeeda munkashifatun xaqiiqada ay feedmi bihi bisababihi taabica sababkii ay ku feedmi fa wliyanhu min wifaaqi lwali waa min wifaaqi lwali nactu weli faqad yakuunaani munakarayni kamaa yakuunaani mucarafayni fa wliyan siih hu e, bayaanka min wifaaqi alwali kan hore waafaqiddii xaggii xaal uu ka ahaaday maa mila maa shay wax la mid ee sii annactu nactiga weliya uu raacay min wifaaqil awali kan hore waafaqidiisa uu ka ahaaday yacni wuxuu leeyahay nactiga xaqiiqiga ah mancuudkiisa wixii uu ka raaci jiray ayuu bayaanka mubayanka ka raacay nactiga xaqiiqiga ah mancuudkiisa waxyaabuhuu ka raaci jiray afar xaggoodu toban toban xaggoodu afar ka raacaya soo ma ahayn tobankii xaggoodu afar ka raacaya bayaankuna intaasuu ujeedaa oo nactiga mancuudkiisa wixii uu ka raaci jiray wax lamide bayaankana sii intaasu ku wada fawliyan bimacnaa aci laba mafcuul ay qaadanhu kii hore weeye maadana kii dambe weeye maadana mudaaf ayaa loo qadaraya min wifaaqil awalida maada ayay nacti ka tahay ee xaalo ka tahay annactu weliyadana maada ayaa waay waxay u tahay sila macnihiina wuxuu noqonayaa fawliyansiihu nactiga waxaad siisaa fawliyansiihu bayaanka waxaad siisaa min wifaaqi اlawali kan hore waafaqidiisa mubayanka waafaqidiisa xaal uu yahay maa mila maa shay wax lamid ee sii annactu nactiga weliya uu la xidhiidhsaduu raacay min wifaaqi اlawali mancuudka waafaqidiisa xaaluu ahaa faqad yakuunaani inay noqdaan ayaa suurowdaa munakarayni laba la nakireeye kamaa yakuunaani siday u noqonayaan mucarafayni laba la macrifeeye yani wuxuu leeyahay bayaanka iyo mubayanka macrifo iyo nakire iskuma khilaafi karayaan way inay iska waafaqaan oo nactiga mancuudkiisa waxyaabihii uu ka raacayay bayaanka mubayanka ka raaci mar haddii uu yidhi macrifo iyo nakire inay iska raacayaan la garaya muxuu si gaar ahaan idugu sheegaya khilaaf baa ku jira khilaafkaasuna eryaya saddex wej ayaa la khilaafsan yahay nactiga bayaanka iyo mubayanka macrifo iyo nakire inay iska raacayaan qolo waa sidan musanifka uu sheegay kuufiyiin madhabkoodana weeye madhabka ayaana raajixa ah. bayaanka iyo mubayanka macrifay iska raacayaan nakirana way iska raacayaan iskumana khilaafi karayaan waayahay madhab labaad ayaa wuxuu yahay basriyiin madhabkooda nakiro weligeed lamaba bayaaniyo nakiro in la bayaaniyo ma banaane waxa la bayaaninaya waa inuu macrifo noqdaa qolo kaloo yar waxay leeyihiin macrifo idin xataa lama bayaanin karaye waxaa la bayaanin karaa calam oo keli ah oo waxaa la bayaaninaya waa inuu calam noqdaa saddexdiisii qayb ismi iyo kunyo iyo laqab waxaan ahaynoo la bayaanin karaa lama arko saddexdaa qol ayaa laisugu khilaafsan yahay labadaa qooloo kale u eryaya oo bayaanka mubayanka macrifuu ka raacaya nakirana wuu ka raacay sidaa ayuu ujeedaa faqad yakuunaani bayaan iyo mubayin mubayan inay noqdaan ayaa suuroodaa munakarayni laba nakireeyey kamaa yakuunaani siday u noqonayaan mucarafayni laba la macrifeeye siday u noqonayaan yuuqadu min shajaratin mubaarakatin zaytuunatin zaytuunatin waa bedel oo shajarada ayay bedel ka tahay waana laba nakira oo sidaa nakira inay u noqdaan way dhici kar min maain sadiidin yusqaa min maain sadiidin maain waa sadiidinta ayaa bayaanini waana laba nakira min shajarati mubaarakatinta ayaa bayaanini bedel miyaan bayaaninii waana laba nakira وصاaلحا لبdلية يurى في غayr النحو ya غuلاaم يعmرa ونحوi بشhر taaبع البكري وlaysa أn يبdل بالmرضي وصاaلحا ويurىa waxaa lagu ogaanay bayaan صاaلحan mid u suubado لبdليةi bedelnimo u suubado فيi غayri نaحوi ya غuلاamu يacmura lafdiga iyo waxa lamidka ah غeyrkii mooye iyo وaنaحوi bشhrin bشhriga oo taaبici البكriyi bkri raacayo walaysa ma aha an yubdala in la bedelo bilmardiyi mid raadi laga yahay ma aha yacnii halkani wuxuu ishaarayaa qaacide naxwiya waxay tahay maa saxa bayaanan saxa badalan ilaa fii mas'alatayn wamaa saxa badalan saxa bayaanan ilaa fii mas'alatayn afar mas'alaha ka soo baxaya waa yahay sideedaba bayaanka iyo bedel bedelulkulli min alkulli wey wax laga hadlayo bayaanka iyo bedelka farqi badan uma dhexeeyo ay isu dhow yihiin sidaa darteed lafdi kastoo bayaan la icraabaa bedelulkulli min kulli in la icraabana waa bannaan tahay lafdi kastoo bedelulkulli min alkulli la icraabaana bayaan in la icraabo way bannaan tahay ilaa afarta mas'aloon sheegi doonno mooye afartaa mas'ala bayaan iyo bedelnimo inayan labadaba ku wada bannaanaanin waxaa keenaya bayaanka iyo bedelkaa toddoba mas'ale isku khilaafsan toddoba arrimood ay isku khilaafsan yihiin bayaanka iyo bedelku toddoba arrimood ayay ku kala tagaan toddobada arrimood waxa weeye bayaanka damiir ma noqdo damiirna ma raaco damiir lama bayaaniyo asna wax ma bayaaniyo macnuhu waa sida waa kow bayaanku ficli ma noqdo ficlina ma raaco oo ficli wax ma bayaaniyo asna lama bayaaniyo ee jumlo bayaanku jumlo ma noqdo jumlona ma raaco bayaanka iyo mubayanka macrifanimo iyo nakirannimo mudakarnimo mu'anasnimo jamacnimo mufradnimo taniyanima toddobadaa arrimood iskuwa khilaafay bayaankii mubayan waa macrifanimo iyo nakiranimo mudakarnimo iyo mu'anasnimo afar weeye ifraad iyo taniye iyo jamac toddobay isku noqonayaan toddobadaa bayaanka iyo mubayanka iskuma khilaafaan waa arrin afraad shanaad bayaanka xagga macnaha jumlo kale ka mid ma aha xagga taqdiirta lixaad bayaanka niyat lixlaal maxalal awal ma qabo oo muxuu ahaa mubayanka meeshiisa wax uu yaalloo kale lamid ma aha waa lix toddobaad bayaanka lafdiga mubayanka kuma imaan karayo bayaanka iyo mubayanka lafdiga waa ina isku khilaafaan toddobada arrimood oo bayaanka usan noqonin toddobadaba bedel waa ku yimaadaa oo damiiru damiir waa laga bedeli karaa musanifkan waa matniga ku keeni doonaa insha allahu tacaala damiir waxoogaa shardi unbuu leeyahay laakiin waa la bedeli karaa oo damiir damiir in laga bedelo way dhici karta waa yahay jumlo jumlo in laga bedelana way dhici karta amadakum biancaamin wabaniina amadakum bimaa taclamuuna amadakum biancaamin wabaniin amadakum biancaam jumladani waxay bedel ka tahay jumladaa kale ficli ficli in laga bedelana way dhici karta oo sida eh, ismi ismi looga bedela baa ficlina ficli looga bedeli kara eh, man yala man yafcal dalika yalqa ahaama yudaacaf bedel weeyaanoo yalqa ayay bedel ka tahay laba ficliyoo la kala bedeli wey waxaa kale baya eh, bedelku mubadelu minhuga lafdigiisii oo kale uu ku imaan karaya waa hadduu bedelka dambe ziyaado wato ziyaadatu macnan haddii uu wato qiraa waxay tahay wa taraa kulla ummatin jaasiya kulla ummatin kullada dambe la nasbiyo kullada dambe haddii la nasbiyo kullada horay bedel ka tahay isla markaana waa isku lafdi bedelka dambaa ziyaado wataayo kulla ummatin tudcaa ilaa kitaabi hal yowma ay ziyaadadaa ayuu wataa waa bannaan tahay bilafdi awal inuu sidaa ugu yimaado bedelka mubadelu minhuga booskiisa wuxuu yaalluu la mid yahay insha allah baablmunaada baan ku arki doonaaye bedelka mubadelu minhuga meeshiisa wax uu yaalluu la mid yahay oo caamilka mubadelu minhuga caamil la midaa u qadaran oo sideedaba waxaa la yidhahdaa tawaabicda oo dhan waxaa ku camalfalaya matbuuca waxa ku camalfalo ilaa bedelka mooye bedelka facalaa niyati takraari caamil buu qabaa caamil lasoo la soo celceliya niyadiisuu qabaayo matbuuca caamilka ku camalfalaya caamil la midaa u qadaran marka ixlaalihim xalal awal buu yaalla arin kale jumlo kalu ka tirsan yahay xagga taqdiimta bedelkani ilaa caamil kalea ku camalfalaya jumlo kalu noqonayaa goonni u socoto jumlada horena waxba aan kaga xidhnay waayahay waxyaabaha ayuu kaga bedelan yahay haa wuxuu ku khilaafi karaa bedelka iyo mubadarinkii toddobaadu madelka iyo mubadelu minhuga ifraadka iyo tasniyada iyo jamca way isku khilaafi karayaan waxay isku khilaafi karayaan tadkiir iyo ta'niis tacriif iyo tankiir way isku khilaafi karayaan oo aayad qur-aan waxay tahay yas'aluunaka can ishahri alxaraami qitaalin ashahri macrifay ahayd qitaalinoo bedelkeena waa nakiro sidoo kale laqad kaana lisaba'in fii maskanihim aayatun jannataani aayatun mufrad weeye jannataanina waa taniye bedel bayna kala yihiin oo mufradnimo iyo taniyanimay sidaa isugu khilaafi karayaan waxaad dhici kartaa inay isku khilaafaan ta'niis iyo tadkiir in allaha laa yastaxyi an yadriba maalan bacuudatanaa bedelkaa maala mudakr weeye bacuudatanna waa mu'anas yacnii inay mudakernimo iyo mu'anasnimo iyo waxaa isku khilaafan waa wax dhici kara bayaan kale si arrimaha kaba suuriyo haddaba bayaan iyo bedel maadaama eh, toddobada arrimooda isku khilaafsan yihiin ee eh, bayaan kasta bedelnimo way ku suuroobi toddobadaa arrimood mid ka mid ah hadduusan meesha soo gelin bedel kastana bayaan waa ku suuroobayaa toddobadaa arrimood mid ka mid ah hadduusan meesha soo gelin waayahay mas'alada hore ama qaacidada hore ah maa saxa bayaanan saxa badalan ilaa fii mas'alatayni qaacidadaasi ayuu musanifka wax ka sheegay mana uusan wada sheegin labada mas'ale mid buu sheegay midna waa ka tegey miduu sheeguu laba miaal u sameeyey labada mas'ale mid kamida umbuu sheegay labada mas'ale waxa weeye bayaanka mubayanka meeshiisa in la dhigo haddayan suuroobi karin bayaannimo mooye bedelnimo ma bannaana bayaankani mubayanka hore meeshiisa in la dhigo haddayan suuroobi karin taabicaasi bayaan mooye bedel kuma bannaana waa masala waa tan musanifka uu qoray waa sheegi doonaaye tan labaadna jumlada hore ee mubayanka uu ku jiro haddayan bayaanka ka maarmi karin oo bayaankaas in lagu daro mooye jumlada maba asaxaya macna ahaan uma asaxayso haddayan ka maarmi karin bayaan mooye bedelnimo kuma bannaano taasuu ka tagay miaal aan ku siiyo si aad u fahamto waxaad tidhi hindun jaa akuuha hindun jaa zaydun akuuha hindun islaantii hinda ahayd jaaa waxaa yimid zaydun zayd baa yimid akuuhaa walaalkeeda ah zaydkaasi akuuhaadan dambe bayaan weeyaanoo zayd buu bayaan u yahay bedelna kuma bannaano wuxuusan ugu bannaanayn jumladan eh, hindun jaaa zayduna akuuhaada kama maarmayso bayaankan dambe kama maarmi karto jumlada waxayaan uga maarmi karin jumladu waa khabar raabid bay u baahan tahay raabidkiina wuxuu ku jiraa bayaanka dambe oo akhwahaada ah haddii akhwahaada meesha laga tuuro jumladii bilaa raabid ayay noqoni haddii akhwahaadan dambe bedel aan ka dhigno hee jumladaa hore kuma xidhno caamil maxduufaa ku camalfalaya jumlo kaluu ka mid noqoni mar hadduu jumlo kale ka mid noqdo raabid ma haysatay noqoni jumladii si ayaan taa u dhicin akhwahaada bayaan in laga dhigaa laazima bedelna kuma bannaana maadaama jumlada hore ayan ka maarmi karin bayaanka waxaa ka mida wax kasta oo raabid u baahan yacni jumlo sila dhacdaa waxayan haysanin caa'id caa'idkana bayaan danbuu ku jira jumlo xaalo dhacday ayaa waxayan haysanin raabid raabidkana wuxuu ku jiraa bayaanka waxaasoo dhan bayaannimo mooye bedelnimo kuma ansaxayso hal arrin hal qaaciida ayayna soo geli oo qaaciidadaasi waxa weeyaan jumlada hore ayaa waxayan ka maarmaynin bayaanka dambe bayaannimaa laazima bedel ma banaan waa masala masalada labaad ee musanifka uu qoray bayaanka mubayanka meesha u yaalla haddii aan la dhigi karin bayaannimo mooye bedel ma banaana sababkana waxa weeye bedelka calaa niyati takraari caamil buu qabaa waa annagii nilay caamilkan meesha yaalla taabican hadduusan toosba u geli karin calaa ariiqi tabciya inuu usoo maro mooye toosba hadduusan u geli karin dee bedel ma suurobayso laa bedel caamilka laftiisiiyaa u qadaran caamilka wuxuu toos ugu jiray la mid tahay miaalka musanifka u fiirso yaa gulaamu yacmura yaa xarfu nidaa gulaamu nakira maqsuuda weeyaa mabniu cala dama fii maxalli nasbi damay ku binaysan tahay soo maaha yacmuranoo nasbisanaa daba dhacday oo yacmur waa nin magicii waana nasbisan yahay isma maa laa yansarif weeyaanoo calamnimo iyo wuxuu qabaa wasnulficli haddaba yacmuro oo nasbisan oo yaa ghulaamuna ay ka horrayso damo ku binaysan bayaan mooye bedel kuma bannaana sababkana waxa weeye yacmuran oo nasbisan oo calam ah in meesha hulaamu la dhigo oo yaada lagu xijisiiyo ma dhici karto oo yaa yacmuran la yidhaahdo wax bannaan maaha yacmur mufrad calami weeye mufrad calamina damo in lagu bineeyay ahayd soo ma ahayn mana binaysne waa nasbisan yahay maanta mar hadduu nasbisan yahay caamilka toos uma geli karo oo caamilka yaa xarfu nidaa in toos loo gelaya ma dhici karto mar haddayan dhici karin bayaannimaa laazima oo insha allahu tacaala babnidaa haddii aan gaanno qadrigiina waa ku soo marnay wayujraa maa ufrida qaacido soo ma jirin waxaa jiraa taabica munaadaha mabniga ah tawaabicda la raaciyo labaatan qayb waa kay noqonaysa saddex qaybna loo sii kala qaybinayay saddexdaa qayb shan iyo toban wej ayaa saxiixay shan iyo tobankaa wej ee saxiixa sideed ka mid ah taabica matbuuciisa lafdan ow maxallan midkaa doontaad ka raacin jirta sideeddaa waxaa ka mid ahaa bayaan al iyo idaafo midna aan wadanin bayaan alla aan wadanin idaafana aan wadanin matbuuciisii damada ku binaysna lafdigii damada ka raaci oo yaa hulaamu yacmuru dheh ama maxalka ka raaci oo nasbi yaa hulaamu yacmuran dheh ama eh, haddii uu bedel yahay bedel mujarad oo al iyo idaafe aan wadanin kalmunaada mustaqiil buu ahaa bedel al iyo idaafe aan wadanin kamustailin nasaqan wabedelan buu keeni doonaa musanifka laftii taabicadi damiir mudaafa duuna al alzimhu nasban kaazaydu dalxiya wamaa siwaahu rfaca winsib wajcalan kamustailin nasaqan wabedelan nasaq iyo carfunasaq iyo bedel munaada mustaqil ee sidiisa ula dhaqan oo xarfunidaha wuxuu ku jiro oo kale ka dhig mar haddii yacmur oo calam ee xarfunida la geliyaana dami in lagu bineeyaa yahay maantana waa nasbisan yahay mar hadduu nasbisan yahay hee maxalkaa laga raaciyey maxalka raacintanna ma suuroobi karto ilaa bayaan inuu noqdo mooye marka bayaannimaa cayno waxaa la mida wanaxwi bishrin taabici lbakriyida bayd baytushaacir ayuu ishaaraya baytushaacirkaasi waxaa weeyaan ana bnu taariki ilbakriyi bishrin calayhi tayru tarqubuhu wuquuca nin shaacir ayaa ku gabyey nin ayaa la dilay wixii dilayna waa la garan lahaa maalinkii dambuu asagii gabyo oo anaa duluulaya wiil aabbahayaa dilulaya anaa aniga ibnu taarikilbakriyi bakri kii ka ehaysiiye wiilkiisi ayaan ahay bishrina calayhi dushiisa mid ay ku sugan tahay adayru shimir tarqubuhu xaal ay sugi wuquuca dhicitaan ay ku dhacdo maxalushaahidka waxaa weeye ana bnu taarikilbakriyi bishrin u fiirso ana mubtada ibnuna khabarulmubtada ibnu mudaaf ataariki mudaafu ilayhi intaa dhib male ataariki ismigan faacilee asha wataa mudaafna albakriyo alwatana waa loo idaafeeyey ismi alwata in la idaafeeyo miyay bannaanayd fii khamsi masaa'il soo ma ahayn khamsadaa waxaa ka mid ahaa wasfigii al haddii uu wato macmuulkiiso alwatana loo idaafeeyo soo sidaa ma ahayn ee wasfigii al haddii uu wato wa waslu albidal mudaafi muqtafar in wusilat biaani kaljacdi shacr soo ma ahayn haddaba ataariki lbakriyi ataariki lbakriyi taariq waa ismi faaciloo alwata macmuulkiisio alwataana loo idaafeeye saxiix weeye masaladaasi bishrina daba taalla bishrinana bakriguu bayaan u yahay bedel lama banaano sababkana waxaa weeye bishrin meesha bakri u yaalla in la dhiga ma dhacayso ma asixayso oo haddii aan nidhaahno ana bnu taariki bishrin miyay asixi lahayd altaarikiyo alwadata in la idaafeeyo bishrinoon alwadaninna loo idaafeeyo calaa madhabi farra ayay ku bannaanayd ama jumhuuru naxwiyiin ma ayaan ogolayn mar hadduusan bishrigan meesha bakri uusan dhici karin ilaa calaa niyati takraari alcaamil buu bedel qabaaye bedel kuma bannaana bayaan ayaa laazim labadaa jeer ma asaxa bayaanan saxa bedelan ilaa fii mas'alatayni wey labada jeer waxay kala yihiin bayaanka dambe jumlada haddayaan ka maarmaynin jumladii ka horraysay iyo bayaanka mubayanka meeshiisa in la dhigo haddayaan asaxaynin qaaciida waxaa jirtaa taa cagsigeeda ah, oo la yidhaahdo maa saxa bedelan saxa bayaanan ilaa fii mas'alatayn wax kasta oo bedel ku asaxaa ah bayaanno waa laga dhigi kara wax kasta oo bedelul kulli bin kulli in la icraabo asaxay bayaan in lagu icraabana way asixi laba mas'ale mooye labadaa mas'alena waxa weeye taabican iyo matbuuca oo labadaa mas'ale bedelnimaa laazimiya bayaan ma bannaano wey tii hore cagsigeedu bedelnimaa laazimiya bayaan ma bannaano labadaa mas'ale midda hore taabica iyo matbuuca haddii ay isku khilaafaan macrifanimo iyo nakiranimo ifraad iyo taniye iyo jamac tadkiir iyo taniis wa uun haddii ay isku khilaafaan bedelaa waajibi bayaanna ma bannaano aayaddii haddeer aan sheegayno wey laqad kaana lisabain fii maskanihim aayatun jannataani jannataani bayaan ma bannaane waa bedel sababkana waxa weeyaan aayatun waa mufrad jannataanina waa taniya bayaan iyo mubayanna taniye iyo ifraad iskuma khilaafi karayaan bedelkaa isku khilaafi karaya waxaa lamide ah macrifanimo iyo nakiranimo haddii ay isku khilaafaan waxaa lamide ah, eh, tadkiir iyo taniis haddii ay isku khilaafaan ifraadi waxaasoo dhan haddii ay iskhilaafaan bayaan ma banaanee bedelnimaa laazimi taa waa hal mas'ale mas'alada labaad ee eh, bedelka uu laazimayo bayaanna uusan bannaanayn taabica dambe ayaa waxaa saaran icraab matbuuca hore icraabkan taabica saaran lafdan walaa maxalla midna kama saara taabican icraab baa saaran adigu xarakaa saaran xarakadan taabica saaran ee dambe matbuuca lafdiga kama saarna maxalkana kama saarno eh, bayaan ma suuroobay bedel aan laazima miaal aan ku siiyo yaa cabdallaahi kurzu yaa tiri yaa cabdallaahi kurzu cabda waa taabici waana nasbisan yahay kurzudan dambe cabdallaahida icraabkan kursu damadan saarani cabdallaahi lafdiga kama saarna oo waa nasbisan tahayba maxalla kama saarno maxal aan nasbahan ahaynba male cabdallaahi saxiix soo maaha kursu damahan waxaa keenaya waa bedel bedelkana calaa niyati takraari alcaamil buu qabaayo xarfunidihii yaada ahaa wuxuu ku jir la mid yahay damuuna ku biriyey saxiix soo maaha icraab matbuuca lafdan walaa maxallan midna aan ka saarnayn taabica haddii uu saaran yahay taabica dambe bedel mooye bayaan kuma bannaano labadaa mas'alena bedelnimaa laazimi labadii horena bayaannimaa laazimi afarta mas'ala wixii aan ahayn maa saxa bayaanan saxa bedelan wey wax kasta oo bayaan ku asaxa bedel waa ku asaxaya wamaa saxa bedelan saxa bayaana wsaalixan wayuraa waa la ogaani bayaankii saalixan mid u suubado libedeliyati bedelnimo u suubado ayaa lagu ogaani fii gayri naxwi yaa ulaamu yamuran yaa gulaamu yacmura heerkii wixii iyo wixii lamid ah heerkii xaal uu yahay iyo wa naxwi bishrin bishri wax lamid ah heerkii xaal uu yahay bishriga oo taabici lbakriyi bakri raacayo walaysa ma aha an yubdala laysada ismigeedii laga soo xariiraya walaysa ma aha an yubdala in la bedela ay ibdaaluhu bilmardiyi mid raadi laga yahay ma aha wallahu aclam sal allah waslm wbaaraka cala nabiyina qalin